بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله xadaثna abu bakr bn abi shayba fii baabi taxriimi sabqi اlimaami birukuuci aw sujuudin birukuucin aw sujuudin wa naxwihimaa wuxuu ku saabsan yahay taxriimu sabqi اlimaam imaamka in lagala hormaro birukuucin rukuuc xaaraan inay tahay in rukuuc lagala hormaro qofkii maamuumka ahaa imaamka ka dambeeyey imaamkoon rukuucin uu sii rukuuco waa xaaraan aw sujuudin ama sujuud uu kala hormaro wa naxwihimaa iyo labada wixii lamid ahoo min alafcaali salaada afcaasheeda la sameeye ah sida aqwaashana loo loo ogolay in lagala hormaro masaladan waxaa la yidhaahdaa masalatu mutaabacati alimaam xadiidkii nabiga calayh salaam uu yidhi qaacidada noqday qaacida mamuumka oo idilba laga rabo inuu ku socdo inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa loo yeelay in lagu daydo waxaa marka la yidhaahdaa lilmaamuumi maca alimaami arbacu xaalaat lilmaamuumi maca alimaami arbacu xaalaad ma'muumka imaamka markuu kula tukanayo afar xaalo ayuu mid noqonayaa afartaa xaalo saddex waa mamnuuc saddex xaalo lama ogolo xaaraan wey hal xaalaa loo gelya maxay tahay afartaa xaalo siday u kala daran yihin baan u sheegaynaa waxaa weeye asabqu watakhallufu wاlmuwaafaqatu wاlmutaabacatu ayaa ku celin kara asabqu aha asabqu hay wاtakhalufu aha wاlmuwaafaqatu wاlmutaabaca saddexdaas hore lama ogolo kee kee soo haray waxaa la ogolaya waa mutaabaca daba socod daba socod oo maca tacqiib ah aad cirbinayso yaa la rabaa waxaan la ogoleen asabqu inaad ka hormarto imaamkii rukuucdaad ka horgeli sujuudda baad ka horgeli haddii aad ka hormarto imaamkii oo rukuuc iyo rukni aad ka hormarto badalat isalaad salaada way burti maamuun baad tahay imaamkii baad ka hor rukuucaysaa ka hor sujuudaysaa leanna waxay yidhaahdaan ficilka muxaramka ah licibaadatin xaaraam ku ah in cibaado gudaheed la geliyo khaasna ku ah cibaadadaasuu burinaya maalan alaklu lisaa'im qofka sooman hadduu cunto cuno soo xaraam maa cuntuu cunay wuu soomanaa maalintiibu cunto cunay waa xaaraam laakiin hadduu qiimo iyo xan uu sameeyo isagoo sooman dad xanto soonkii muyu buraya inuu cunto cuno soonku wuu buri hadduu cunto cuno laakiin dad xanto soonki ma burayo qowla jamhuur culamaa saasay ku tageen daahiriyada khilaafsan maxaa yeelay kiibada iyo xanta soon iyo kayrkiiba waa caan xilli kastaba waa la xarimay wax soon khaas ku ah maaha laakiin in cunto la cuno maalinta maalin cunto la cuno waxaa uu la xarimay oo keliya soonka sidaasoo kale weeyaan oo qof aad la socotay haddaad ka hormarto waxba dhibaato ma leh laakiin imaamkaadii haddii aad ka hormarto waa ficil xaaraama khaasna salaada ku ah marka wixii saasoo kale oo cibaadada guda hal cibaadada khaas u ah xaaraamnimadeeda cibaadadaasuu burinaya salaaddii marka waa buraysa waad ka hor rukuucday waad ka hor sujuuday salaaddii waad ka hor baxday badalat salaad musaabaqada xagga udaa marka waxaa soo haray atakhalluf waa cagsi imaamkii baad ka dibdhacday markuu asaga sujuud ku jiraba rukuuc baad soo maraysaa iyaduna waa badala haddaad rukni hal runi hal rugni haddaad ka dibdhacdo iyo culamada isku hayaan way burtay iyo maya rugniga labaad waxaa kuu soo haray almuwaafaqa waa la dhihi waa la rukuuci isku isku mar sujuud isku mar ictidaal isku mar muwaafaqa la yidhaahdaa taas ayadaa khilaaf ka taagan yahay laakiin mukhaalafo inay tahay oo sharcan ku bannaan ayna ku bannaanayn oo nabiga hadalkiisa calayh salaam fa idaa rakaca farkacuu wa idaa sajada fasjuduu walaa tarkacuu xataa yarkac walaa tasjuduu xataa yasjud amarkaa nabiga alay slam inuu khilaafay iyo nahyigii taas shaki kuma jiro oo muwaafaqadii lama ogolo marka muran la gelinayo way burtiyeen ma burinna waa waxaan ahayn takbiirat alixraam takbiirat lixraam haddii aad imaamka aad wax yar ka hormarto ama aad muwaafaqdo wada kaa barisa kama asixin liannaka iqtadayta man lam yasir bacdu imaaman qof weli imaam noqonin baad ku dayatay takbiirat lixraam markuu allahu akbar dhaho kadib ood ku xirantaad maamuum noqon oo imaam uu kuu noqon haddaad la dhahda iimaamkuuma aha haddaad kadib dhacdana si haddaad ka hormartona sidoo kale wey waxaa la ogolaya soo haray almutaabaca mutaabacadu waa inaad imaamka ka dambayso qowlkana oga dambayso allah akbar ficilkana oga dambayso rukuucda sujuudda dambayntaasna ayna muddo qaadan inay daba socoto tacqiib faidaa kabara fakabiruu fadaasaa laga faa'idaystay tacqiib bay faa'iidaysaa maca tartiibi waadna ka dambaysaa laakiin waad cirbinaysaa aadaabtaasaa la rabaa in ma'muumku uu u dhaqmo markuu imaam la tukanayo aadaabtaasaa la rabaa si salaadiisi ay u noqoto salaad sax ah oo waafaqsan hadyigii nabiga sala allahu alayh ali wasalam qaala xadaana abu bakr bn abi shaybaqa wcaliy bn xujr wlafظ labi bakrin qaala ibn xujrin abarana wqaala abu bakr xadaana cali bn mushir can اlmukhtaar bn fulful can anas bn maliki radi allahu canhu qaala sallaa bina rasuulu اllahi sala اllah alay wasalam nabigaana tujiyey daata yowmin maalin falama qada salaata markuu salaadii bogay aqbala calayna biwajhi wejigiisi sharafta badnaa buuna soo qaabiliyey uku salaada ka baxay nabiga sala allahu alayh waaalih wasalam waxaana laga qaadan imaamku markuu salaada ka baxo inuu dadka kusoo jeedsado aqbala calayna biwajhi markuu soo jeedsanaayo ama midig ka soo wareego ama bidix ka soo wareego dhinacuu rabo oo isku mid waayo markuu xagga usii jeedo xagga midigta waa iska soo wareejin kartaa xagga bidixna waa iska wareejin kartaa laakiin saasuu nabigu yeeri jiray faqaala wuxuu yidhi nabigu ayuha naasu dadow inii anigu imaamukum imaamkiinni baan ahay imaamkiinni baan ahaye falaa tasbiquunii hayga hormarina birukuuci rukuucda iyo walaa bisujuudi hayga hormarina walaa bilqiyaami istaaggana hayga hormarina walaa bilinsiraafi gadoonka salaadda laga gadoomayana hayga hormarina saasuu nabig alayh isalaatu wasalaam yii horumarkiiba marka waxaa la didan yahay sabqigii baa la didan yahay horumarkii imaamka marku inuu dadka wacdiyo oo salaadda ka wacdiyo ayaa laga qadanaya xadiidkan qowluhu walaa bilinsiraafi insiraafka iyo gardoonka hayga hormarina laba macnoba way keentaa insiraafku mid waa tasliimki iyo salaad ka bixiddi inaad imaamka salaadda markuu ka baxo aad ka baxdo waajib wey inaad khilaaftana falaa takhtalifu bay soo geli oo xaaraam wey oo imaamku salaadda ka bixin kama bixin karti weliba markuu salaamta u dambayta u dambaysa assalaamu calaykum dhaho markaasa ka baxaysaa a'immaduna waa inayna dheeraynin assalaamu calaykum waraxmatullahda dheer lama bahan in la soo gaabayaa la rabaa assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah qaar baa intay dheereeyaan yay dadkii ka dambeeyey ista u dhimanaa markay midii dheereed isagoo tii horaba ku jiroo dheeranayo ee intay istaagaan oo faataxo soo akhriyaan yay soo ruquucayaan midda labaad markuu markuu ka baxayo isagana khalad buu sameeyey ayagana khalad bay sameeyeen waa la sugayaa insiraafka marka mudda koobaad waa salaamo naqsi baa nidhi ta waa salaaddii oo laga baxay imaamkii salaaddii markuu ka baxo ama aad ka baxdo ha kicin oo ha gadoomin oo jeedsanin imaamkii ilaa uu mixraabka ka soo jeedsado adiga kugu soo jeedsado taana waa lagu fasiraa iyaduna ayadun middaasi in imaamku markuu salaada ka baxo isla markaaba uu weli soo dhaha maaha oo uu soo jeedsado inuu adkaartii halka ku dhammaysto oo siijeedka ku dhammaystana maaha maxaa la rabaa siduu nabiga yeeli jiray sal اllah alيh wasalam markuu nabigu salaada ka bax muxuu dhihi jiray astakfir اllah astakfir saddex jeer kadibna allahuma anta الsalaam waminka الsalaam tabaarakta ya daljalaal ikraam intaa markuu dhuu soo jeesan jiray nabiga alayh الsalatu wasalam bas intaas hor bay leedahay hor baa loo soo kadib waa la soo jeedsanaya fainii araakum amaamii hor baa inaga arkaa wamin khalfii gadaalla waa inaga arkaa bu nabigu alayh الsalaam ilaahay baa subxaana wa tacaala u fududeeyey oo u fayday salaadda gudaheedayna khaas ku tahay markuu salaada ku jiro inuu gadaal ka arko saxaabadii say u tukanayaan iyo qofka khilaafka samaynaya <clears throat> uma qaala nabigu wuxuu yidhi wladii nafsu muxamadin biyadih ilaahay baa ku dhaartay law ra'aytum haddaad arki lahaydeen maa ra'aytu waxaan arkay la daxibtum waxaad qosli lahaydeen qaliilan in yar wala bakaytum waxaad ooyi lahaydeen kaiiran in fara badan baad ooyi lahaydeen qosol inima joogeen mayna farfarxdeen qaaluu waxay dhaheen wamaa ra'ayta yaa rasuul allah rasuul allah maxaad aragtay qaala wuxuu yii raaytu ljannata wannaar jannadii iyo naartii baan arkay buui nabiga alayh isalaatu wasalaam in jannada markaa haddii uu nabiga arkay waxay mudan tahay in shawq iyo hilow loo ooyo oo ilaahu igaadhsiin loo ooyo oo wixii taqsiir iyo gaabin oo jannada qofka ka reebi lahaa oo cabsi xanu oo muxuu aha dembiga laga ooyo naartana hadee oohin bay ayadu mudan tahayoo waa wax foolxum wax la fiiriyo oo la arko waxa ugu foolxumaa buu nabiga ku tilmaamay sala allah aleh wasalam wax la arko waxaa ugu foolxum weya naarta marka waa la oy lahaa aljanna wanaar xadiidku wuxuu caddaynayaa labadaba inay makhluuqataani mawjuudaan ay yihiin jannada iyo naartu way abuuran yihiin hadda wayna joogaan ee wax qiyaamaha la abuuri doona ma aha hadday abuuran tahay oo jannadu jirtaan naartuna jirtaan nasalu allaha aljanna wanacuudu bihi min annaar naudu minhu min annaar subxana wa taala cinda ahlisunna sidaasay qabaan jannada iyo naarta labadaba inay abooran yihiin bikhilaafi muctaila qaala xadaanaa qutayba bnu saciidin qaala xadaanaa jariir xa waxadaanaa ibnu numayr maxamed bn cabdillaahi bnu numayr waisxaaq bn ibraahim alxandali can ibn fudayl maxamed bn fudayl ibn khazawaan jamiican can mukhtaar mukhtaar ibni fulful can anas bni malikin radia allahu canhu can nabiyi sala allah alay wasalam bihada alxadiid walaysa fi xadiidi jariir jariir xadiidkiisa kuma sugna walaa bal insiraafta hagala hormarina intaas kuma jiro xadiiu jariir jariir ibn cabdilxamiid weeye ninka la yidhaahdo oo mukhtaar ka warma mukhtaar ka warinaya qaala xadaanaa khalf ibnu hishaam wa aburabiic izharaani alcataki wa qutayba bnu saciid qutayba bnu saciid ibnu jamiil kulluhum dhammaantood can xamaad bay ka wariyeen ibnu zayd qaala khalaf wuxuu yidhi xadaanaa xamaad ibnu zayd can muxamed bni ziyaad qaala xadaana abu hurayrata radi allahu canhu qaal qaala muxamedun sala allahu caleyh wasalam nabi maxamed wuxuu yidhi amaa yakhshaa miyuuna baqaynin alladii midka yarfacu ra'sa madaxiisa kor u taagaya qabla alimaami imaamkii oo madaxa kor u qaadin sujuudii iyo rukuucdii imaamkii oo ku jira qofka madaxiisa kor u taagaya kacaaya miyuuna ka cabsanaynin an yuxawir allahu inuu ilaahay bedelo ra'soo madaxiisa u wareejiyo ra'sa ximaarin dameer madaxiis dameer madaxiis inuu ilahay weji waa taxdiir min alcuquuba shareecada wixii ay ka digto oo qofka ku dhacana cuquubo lagu goodiyo waxaas wax xaaraan inuu yahay baad ka garanaysaa haddiiba cuquubo madaxii in madaxiisa madax dameer loo wareejiyo ayaa layidhi dembigaasaa ka ratin maay wuxuu ka ratin maaya dembigaas la sameeyey in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu madaxiisa dameer u bedelo ayuu mudan yahay qofka asaga taas marka waxaa weeyaan inaad imaanka ka hor rukuucdo ka hor sujuuddo ka korkacdo ka horkacdo lama ogolo madaxaa la bedelayana ama waxaa loola jeedaa inuu madaxii iyo maskaxdii iyo caqligii dameerka qofka la geliyo dameerku ile waxaa weeyaan abladu makhluuqaad wey wuxuu ilaahay abuuray waa ugu doqonsan yahay oo ugu caqli gaabsan yahay meeshuu maraayay haddaayay soo maray haddii geed uu jeexay oo cadhiiray ahayd soo noqodka halkiibuu haddana soo jeexi ka leexa ma garanayo geedka laftigiis reerkiisaas ku daba marka xayawaankaas markaa waxaa lagu shabahayaa xagga caqliga oo qofka mukhaalafada sharciga la yimid fikirkiisii iyo aqoontiisii iyo caqligiisiibaa eber noqonaya kal ximaari dameer oo kale oo ilaahay uu ku tilmaamay dadka diinta intii la siiyey towraad iyo la siiyey diinta aan qaadanin ka matalilximaari yaxmilu asfaara dameer kutub lagu dulwado oo aan waxbaba ka fahmaynin saas oo kale qaala xadaana camru naaqid wa zuhayr bnu xarb qaala xadaana ismaaciil bin ibraahim can yunis can muxamed bn yaziyaad can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam maa yaamanu kama aamina hamiya alladii midka yarfacu ra'sa madaxiisi kor u taagaya fii salaatihi salaada gudaheeda qabla alimaami imaamkii oo rukuucda ka kicin ama sujuudii an yuxawil allaahu inuu ilaahay wareejiyo suuratahu suuradiisii fii suurati ximaar ximaar suuradiis wajhuna waa imaan doontaa marka in isagaba maski lagu sameeyo oo xayawaankaas loo ekaysiiyo miyuuna ka baqaynin marka waa taxdiir iyo digniin weyn wey arrinta ayaan la fududaysanin qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu salaam aljumaxi wa cabdiraxmaan ibnu rabiic ibnu muslim jamiican can rabiic ibnu muslim xaa وxadaثna cubaydاللahi بن muعاad qala xadaثna abi xadaثna شhucbaxa وxadaثna abu bakr بn abi shayba qala xadaثna وkiic can xamaad بn سلمة kulهm can mxamed بn زiyaad can abi hurayra can النabiy salى الlaه عalيه وsلم bhada xadiidkaasu mutaabicinaya hore غayra ana fii xadiiثi الرaبيc بn msلm waxaa ku sugan an yajcala allahu inuu ilaahay yeelo wajhahu wejigiisa wajha ximaar ximaar wejigiisa saddexdaa riwaayo marka la isku daro maskigii iyo xaqiiqatu taqyiir ayaa laga hadlayaa ee maaha xagga macnaha iyo in caqligii dameerka laga dhigo looma jeedo ayay isku xoojinayaan tafsiirkaasa xoog badan in ilaahay uu makhluuqa ama addoommaha ama bini aadamka uu bedelo suuradoodan waxba kuma aha ilahay awooddiisa waxba kuma aha qaar baa laga dhigay qirada daanyaro laga dhigay banuu israa'iil markay shareecada khilaafeen ayaa reer dhan daanyaro laga dhigay oo loo bedelay awoodda ilahay waxba kuma aha subxaana wa tacaala sharcigooda khilaafeen iyo diintoo ay ka maaratay amar diideen iyo istihzaa iyo xaqiraad ay la yimaadeen oo yaraysteen shareecadii yayna ku mutaysteen qof kasta oo shareecada ku ciyaara ama ku jeesjeesa ama qaadan waayo oo samicnaa wa aacna dhihi waayana ciqaabta ilaahay iyo waciidka ilaahay way u taallaa baabun wuxuu ku saabsan yahay annahy reebitaan laiska nahyinayo can rafcilbasari in indhaha kor loo qaada aragga ila ilasamaa cirka la fiiriyo fi salaati salaada gudaheeda waa nooc kale oo salaada gudaheeda aan la ogoleen in adoo tukanayo aad cirka fiirisa lama ogolo mamnuuc salaada adaadan ku jirin cirka waad firin kartaa makhluuqa ilaahay ee weyn ee aayaadka ilaahay iyo weynankiisa iyo wujuudkiisa tusaaya waad tafakuri kartaa nabigana markuu hurdada ka kaco habeenkii salaatuleylka u kaco intuu cirka fiiriyu arin jiray aayadihii tobanka ah fii suuratu aali cimraan u dambaysay ah, ina fii khalqi samaawaati walardi wakhtilaafi leyli wanahaar laayaatin ulilbaab intuu ahriyo cirka fiiri jira rasuulka calayh salaam laakiin salaada gudaheeda lama ogolo in cirka la fiiriyo ama saanqaabka iyo masaajijka meelaha maaratay ee saaqaafkiisa la fiiriyo taa mamnuuc weeyaan xadaana abubakr bn abi shayba wa abu qaala xadaana abu mucaawiya can axmash can musayib musayib bnu raafic oo riwaayadaa kalaaba kuu sheegi doonta soo socota qaala wuxuu yidhi can tamiim binu arafa ayuu ka wariyey tamiim ibnu arafa can jaabir bnu samura qaala jaabir wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi layantahiyanna ah, takiidka fiiriya sida loo adkeeyey way ka haraayaan way ka haraayaan ha ka haraan wey laamtaasi iyo nuunu tawkiidkii iyo alqasam muqadar laammuqasam hadii la dho laamta mawduucata bilqasam adkayn wey aqwaamun dad waxay ka tegayaan oy ka joogayaan yarfacuuna kor u qaadaya absaarahum indhahooda ila samaa cidka kuwa fiirini fi salaati salaada gudaheeda wey waxa la diiday aw hadday ka tegi waayaan oy dayn waayaan laa tarjicu usoo soo noqon maysa ilayhim absaartoodii indhahoodii oo soo noqon maayaan indhihiisi naqsi baa geli xaruun baa ku dhici fi nihaaya waa indho beeli ilaahay subxaana wa tacaala hadduuna u naxariisanin marka wuu mutaystay indhaha uu kor u taaga in lagaba qaado oo moolkii laga qaado allow laa tarjicu ilayhim u noqon mayso salaadda gudaheediibuu marka ku jiraa xaaladaha dhacda salaadda gudaheeda dhaca weliba waxaa u badan tahay marka samic allahu liman xamida la yidhaahdo oo qofka rukuucda ka soo kaco samic allahu liman xamida dad waxaad arkaysaa samic allahu liman cirka fiirinaya cirka fiirinaya markaa cirka waa la fiiriyaa oo waa dembiga qaladka ay ku dhacaan dadka qaar ayay ka mid tahay waxaa kaloo isla markaa qalad kaloo ku jira in gacmaha kor saa la yidhahdo bedelkii samic allahu liman xamida la dhihi lahaa oo nabiga sidau inoo tilmaamay calayh salaam inay dhahaan samic allah rabbanaa walaka alxamd rabbanaa walaka alxamd sidanay dhahaan si ayagoo ducaysanayoo kale taana iyaduna waxay ka tahay akhdaada salaada gudaheeda lala imaadayo khaladka dhaca ayay ka tahay lama ogol marka samic allahu liman xamda zinata rabbana laka alxamd indhahana aadan kor u taagin xadaana abu daahir wxamar bnu sawaad qaala axbarana ibnu wahbin xadaanii leyt bnu sacdi can jacfar bn rabiica can cabdiraxmaan alacraj can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah aleh wasalama qaal layantahiyanna wallahi yantahiyan waa ka haraayaan waa ka haraano aqwaamun dad can rafcin karuqaalidoona absaara ay kor u qaadayaan cinda ducaa'i fi salaati salaada gudaheeda ila samaa cirka kuwa fiirinaya markay ducaysanayaan aw latuqdafanna waa la dafaya absaarahum aragoodii baa la dafi oo iftiinki iyo nuurki indhihii baa laga qaadi ayaduna waa xaalad kala wey salaadda markaad ku jirtana lama ogolo markaad ducaysanaysana ayaduna kor lama fiirinaayo cirka la fiirinaayo marka la ducaysanayo baabu alamri bisukuun waxaa laisamrayaa xasilooni iyo deganaan fi salaati salaada gudaheeda jawaarixdaada iyo xubnahaadoo dhanba inay dhaqdhaqaaqa daayaan baa la rabaa oo takardhabadka iyo xagga fiirinta iyo xoqashada iyo garku ciyaarka waxaasoo in la joojiyo ayaa la rabaa oo si xasilooni oo deganaana deganaanta xubnaha ay degaan saamayn waxay ku yeelanaysaa khushuucda qalbiga ama khushuucda qalbiga yaa raadkiisii waxay ka soo baxaysaa acdaada iyo xubnaha qofka hadduu qalbigiisa khushuucsan yahay oo salaada la socda dhaqdhaqaaqana waa joojinaya wanahyi waxaa laiska reebaya can alishaarati bilyad gacmaha in la ishaaro wa rafciha kor loo qaadqaado cinda salaam marka la salaamo naqsanaayo salaada laga baxaayo in assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah la yidhaho gacmaha kor loo qaado ayadana waa la diido lama ogolo wa itmaami sufuufi sufuuftii aluwali hore safafka hore in la taam yeelo yaa la isamraya wataraasu biha fiiha iyo in laisku dhadhajiyo laisku dhowaado waalamru waxaa laisfarayaa guud ahaan bilijtimaaci in la kulmo ida kaanuu calaa amrin jaamic umuuraha dadka kulmiya cilmi la baranaayo wacdi la dhegaysanaayo salaad la tukanaayo waxyaalaha tajamuca iyo kulanka u baahan dadku inay kooxa kooxo noqdaan waxaa ka fiican inay kulmaan oy hal meel iskugu imaadaan xadaana abu bakr bin abi shayba wa abu kurayb qaala xadaana abu mucaawiyata can nacmash can musayib bni raaficin musayibka haddaay soo marray wey can jaabir bnu samura radi allahu canhu qaala kharaja calayna rasuulu llah nabigaa noo soo baxay calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi maa lii araakum maxaa igu dhacay araakum waxayna arkaa raaficii aydiikum gacmihiina idinka kor u taagi kaanahaa iyagoo gacmihii moodo adnaamu khaylin farda seentood shumsin shirbinaya farda shirbinaya dhaqdhaqaaqaya faraska markii uu ama takar iyo baalka layihaahdo dhuuga iyo waxyaalaha qaniinkii iyo uu qaqaniinayo ama qorax iyo wax saasoo kale ay hayso seenta ayuu blishblishblishblishta ku haynaya seentuu blishblish ku hayaa shamsi kaasaa la dhahaa ah, sidaasoo kale maxaad gacmaha markaa salaada ka baxaysaan asalaamu calaykum waraxmatullah salam calaykum waraxmatullah ilaa yoomina hada way jirtaa cawaamtu caamada qaar ka mida salaadda markay ka baxayaan asalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah buu lihi lama ogol saacadoo ah oo farahaada qiblo u jeedaan fartina kuu taagan tahay tawxiidka ayaa la rabaa midig inaad fiiriso bidixinana fiiriso adoo assalaamu calaykum leh kaannahaa adraabu khayl farda maxaad u moodaa seentoodu shumsin seenta dhadhaqaajinaya uskuru wardega oo xasila fi salaati ku xasila qaala wuxuu yidhi uma kharaja calayna nabiga wuu noo soo baxay maalin fa wuxuuna arkay xilqa annagoo xilqa xilqa halkaas xilqaa fadhida halkaad xilqo kale kooxba halkaa fadhida kooxda halkaas fadhida fa qaala nabigu wuxuu yidhi maa araakum maxaa dhaco inaan arko ciziin aad tihiin mutafariqiin maxaad kooxa kooxo u tihiin ma isku imaataan oo wax iska wada dhegaysataan wax iska maqashaanood hal ma isku imaataan ciziin mutafariqiin maxaad u tihiin qaala uma kharaja calayna haddana waa noo soo baxo waa bar saddexaad fa qaala nabigu wuxuu yidhi alaa tasufuun miyayna u safanaynin ma u safataan kamaa tasufu lmalaa'ikatu say malaa'igta u safato cinda rabbihaa rabbigeed agtiisa malaa'ikat raxmaan samada iyo cirka jira ilaahay uu yaqaano jundigaa intuu dhan yahay ciidankaasi way safataa oo muhimaadka iyo acmaasha ay la imaato waxaa ka mid a ah inay saf galaan wa innaa naxnu saafuun kuwa saftaan naga mid ah oo saftaan marka sida malaa'igta ma u safataan faqulnaa waxaanu yidhi ya rasuul allah wa kayfa wakayfa bay tasufu tasufulmalaa'ikatu malaa'igta u safataa cinda rabbiha rabbigeed agtiis laba tilmaan buu sheegay qaal nabig wuxuu yidhi yutimuuna sufuufa alwali ama uwali sufuufta hore horta way taam yeelaan baytulmacmuur bay ku tukadaan masaajid la yidhaahdo ku yaala samada samada lixaad ama toddobaad yutimuuna sufuufa alawal sufuufta hore horta way taam yeelaan oo safkanoon buuxsamin saf kale ma bilaabaan wayataraasuuna wayna isku dhowaadaan fi safi safka marka aadaabtaasaa rabaa safka hore in la buuxiyo ka kale la buuxiyo saf hadduu banaa uu dhimanaani ka u dambeeya dan loo waayey kaa un ha dhimanaado kadibna waa la isku dhowaanayaa isku dhowaanshaha farahana ma aha cirbahana ma aha waxaa la isku dhaweynayaa waxaa weeyaan alkacab ah, anqawyada wey leannu haddii farahan la dhaho dadka waa kala faradheeyihin kubaa farihiisa taakiya nusa kubaa haaf ah marka faraha ma aha ee waxaa weeyaan waa waa anqawyaha anqawyahan taataagan sooma arkin ee jirka uu inta badan uu ku toosan yahay kuwaa weeyaan intan ee dambe iyo lugta inteeda hore waa lagu kala dheeryahay laakiin meesha biniaadamkaoo dhanba hal sibaa axsanu taqwiim toosidaa ilahay uu toosiyey halkaas aqawyahan taagtaagan ayay ku wada maarata toosan yihiin halkaasaa toosinada ku jirtaa kuwaasaa laisku toosinayaa qaala xadaanii xadaanii abu saciid ashaju xadaana wakiixa waxadaana isxaaq bn ibrahim alxandari ahbarana ciisa bn yoonas qaala jamiica xadaana acmash bihada isnaadi naxwa qaala xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana wakiic can misxar bn kidaab xa xadaana abu qurayb walafdulah qaala ahbarana ibn abi zaaida ibn abi zaaida wasmahu zakariya yaxya bn abi zakariya yaxya ibn abi zaaida lagu yiri abi zaaidaha waad karta laakiin ibn abi zaaid markii dhaho soo ma noqonayo yaxya ibn abi zakariya yaxya ibn abi zakariya ibn abi zaaida can miscarin miscar ibnu kidaam magacaas keligii ah uu ku imaadaa waad yarta inaad arato aabiis can miscar bni kidaam qaala xadaana cubaydullahi bnu ibiya cabdullahi bnu qibiya can jaabir samura qaal kuna radia allahu canhu ardaa qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn idaa sallaynaa markaan tukanayna maca rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam qulnaa waxaan jiray assalaamu calaykum waraxmat ullah asalaamu calaykum waraxmat ullah ficil baa la socda asalaamu calaykum ta qowlkeed gacmihii la rabin saa iskaga ahaadaan saasay u dhahayaan asalaamu calaykum waraxmatullah asalamu calaykum waraxmatullah wa ashaara biyadihi gacantiisu ishaaray ila aljaanibayn labada dhinac labada dhinac ee loo salaama naqsanaya buu gacmihii raacinaya asalamu calaykum waraxmatullah asalamu calaykum waraxmatullah faqaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi calaama maxaad tuumi'uuna u ishaaraysaan tushiiruun tuumiuuna ad u ishaaraysaan biaydiikum gacmihiinna kaanaha iyagood moodo sida iyagood moodo adnaabu khayli farda seentood shumsi shirbinaya yani dhadhaqaaqaya inamaa yakfiku seentii faraskaad moodaa inamaa yakfii waxaa ku filan axadakum midkiin waxaa ku filan an yadaca inuu dejiyo yadow gacantiisa calaa fakidihi bowdadiisa ay u saaraata gacmihii uma yusallimu u salaamo calaa akhiihi walaalkiisa man cala yamiini dhanka midigta ah wa shimaalihi qofka bidix ka jira sallim calaa akhiihi buu salaami ka bedelo man buu salaami calaa yamiinihi midig ka jira wa shimaalihi qofka bidix ku jira midiga bidix haddaan lagaa jirin ka warran malaaigtaa saalaay wa cibaadillahi saalixiin malaigtaa salaamaysa assalaamu calaykum waraxmatullah asalamu alaykum waraxmatullahdaas meel cilla ma dhacayso laakiin gacmaha yaan la dhaqaajinano xaggi xagga loo leeleexin sidaa tahay ahow waxyaalaha iyadana khaladka waxaa kamid ah in madaxa saa loo gugundhiyo saa la dhaho asalaamu calaykum raxmatullah assalaamu calaykum raxmatullah taana sax ma aha sidaad ahayd u fadhiba u fadhi keliya markaas dhanka midigtaa fiiri dhanka midaxana fiiri assalaamu calaykum waraxmatullahna dheh waxadaana alqaasim bnu zakariya qaal xadaana cubaydullahi bnu muusa can israa'iil israa'iil ibnu yunis bin abi isxaaq asibeeci can furaat yacni alqazaaz can cubaydillaahi can jaabir bni samura radi allahu canhu qaala sallaytu maca rasuuli llaahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigaan la tukaday fa kunnaa waxaanan idaa sallamna markaan salaamo naqsanayno qulnaa waxaan ishaari jirray biaydina gacmahanaga waxaan ka siin jirray assalaamu calaykum assalaamu calaykum aan dhihi jirray gacmihii intaan ishaarro fa nadara ilaynaa waxaana soo fiiriyey rasuulullahi sala allahu alayh wasalam faqaala maa sha'nukum xaalkiinna muxuu yahy maxaad leedihin oo tushiiruun u ishaaraysaan biaydiikum gacmihiinna kaanaha iyadood mooda adnaadu khayrin shumsin idaa sallama axadukum axadkii markuu salaamo naqsanayo falyaltafit ha fiiriyo uun ilaa saaxibihi saaxiibkiisa midig ka jira walaa yuumiyuuna ishaarin biyadi gacanta xaggan iyo xaggan usaa u fiiri inaad fiirsaa la rabaa qofka midig midig kaa jira iyo ka midx kaa jiri haddii midax kaa jiraan intaasa fiirinaysa baxayu qofka gadaal kaa fadhiyana dhabankaadi uu arki qofka gadaal kaa fadhiyana markaasaa tiraahdo dhabankaadi u arko saasaa fiican baabu taswiyati sufuufi sufuufta in la simo wa iqaamatihaa la toosiyo wa fadli lwali falwali minha safa safku ka horeeyo inuu ka fadli badan yahay walisdixaam in la isku ciriiriyo cala safi lawali safka hore in laisku ciriiriyo yani nin walbaba inuu safka hore aad heshid uu maaratay ka kale ku ciriiriyo waalmusaabaqati ilayha in loo kala orotamoo loo dhaqtamoo loo tartamo safka hore sufuufta lamid maahe wataqdiimi ulilfadli dadka fadliga u saaxiibkaa min alculamaa'i alcaamiliina waalcubaadi waalkhyaari wa ulumaha dadka caqliga u saaxiibka iyo cilmiga kuwa in la hormariyo wa taqriirihim loo dhoweeyo min alimaami imaamka imaamka safka ku xiga ee ku toosan dadka culummada iyo quraada iyo ehlufadliga dadkaasaa rabaa inay ku xigaan maxaa yeelay tukashada imaamka ay ku daba tukanayaan iyagaa weeloonoo xifdinaya salaadaasi kayfiyadeeda kow wixii akhdaada oo imaamka qabsatana ayagaa ka xallin kara oo ka toosin kara oo ka sixi kara marka inay ka dambeeyaan kuwaasaa fiican xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana cabdulahi bn idriis cabdulahi bn idriis awdi cabdulaahi ibnu idriis alawdi wa abu mucaawiyata maxamed bnu khaasim adariir wey wawakiic bnu jarax aru'aasi can lacma sulaymaan bn mihraan alkahiri can cumaarata bni cumayr ataymi can abi macmarin can abi mascuudin radi allah canhu qaal kaana rasuul laahi sal la alay wasalam wuxuu ahaa yamsaxu kii masaxa manaakibana garbaha annaga fi salaati salaada gudaheeda yani fi salaati cinda dukuuli salaat baa loo jeeda salaadda markii la gelaayo intaan wali la gelin safkii buu nabigu hagaajin jiray markaasuu deera garbaha saa u taaban jiray qofka gadaal u baxa hore yar socda ka soo taaga dib u yar baxa waa toosin jiray garbahaasuu nabiga cala salaam ka simi jiray si loo simo safka uu safka u noqo saf toosan qowl ahaan iyo hadal ahaanna waa ku dari jira wayaquul wuxuu dhihi jiray istawuu toosnaada walaa takhtalifuu ha iskhilaafina oo sufuuftii inay meelo bannaan tahayna lama rabo in midna hor midna gadaalla ay jiraanoo isdhaafsan yihiin oon isku toosnaynna ma hor ikhtilaaf bay isnoqonayaan walaa takhtalifu ha iskhilaafina oo fatakhtalifa quluubukum quluubtiina iskhilaafto haddaad salaadihii iyo awaamirtii sharciga ina amray la khilaafo quluubtii dadkaa la isku dhufanaya adeegii baa isnacaya laba qof oo weligood waxba isdhihin waxna dhexmarin oo isnici maarata iska hor hebel waa iga soo booday ayuu iska leeyahay hor maxaad kaaga soo booday jinkaygaa nacay buu ka waa runtiisoo jinkiisaa nacaya shaydaanka ku jira iyo khayr darrida ku jirta iyo khilaafka shareecada u khilaafay ayaa nacsiiyey ah. marka maxaa keenay diintii oo la khilaafay baa keentay in quluubta iskhilaafto takhtalifa quluubukum liyalini hayla xidhiiro minkum xaggiinna ulul axlaami kuwa u saaxiibka ah xilmiga caqliga u saaxiibka ah wa qiila ululaxlaam maaratay albaaliqiin kuwa qaangaaray ee ragga waaweyna wanuha iyo caqliga labadooda haddii laisku cadfo cadfo tafsiir laba dhici kar caqliga kuwa u saaxiibkaa ah iyo deganaanta iyo xasiloonida ee salaada ilaalinaya u fiirsanaya sida loo tukado imaamka wixii qaladahana la socda oo ka saxaaya qof haafiloo iska maqan reere adduunoo mashquul adduunu markaaba geli imaamka hadduu sahwiyo waa la sahwin hadduu imaamka sahwiyo waa la sahwin hadduu khaldamana khaladkiisa waxbaba koma ogaba mararka qaar waxaa dhici kar dadku aflada nagu dhacday qaflada nagu dhacday in intuu imaamka sahwiyo dadkao dhanna ay ku raacaan oo wax toosiyaba la waayaba waana wada maqan yahay haddi imaamka haddii ilahay noo toosiyo alxamdulilah hadduu sahwiyana waana wada badbaan wada jiraan maalin baa nin marka laga baxay nin halka ka soo booday ragcad baa ka tagnay ragcad baan ka tagnay soo markaasaa lala yaabay inuu sida saxsanya laga yaabaa ayib calaa kulli xaal ululaxlaaq iyo wanuha baa la layidhi dadkaas waa haddii meesha ay joogaan oo safka ay imaadaan laakiin haddii safka iyagaba ay ka daahaan hore bannaanka halka iska fadhiyaan intii safka buuxiso unbaa unbaa loo dayni leanna markii safka la buuxiyo hadday gadaal ka imaadaan oo la bixiyo kuwo kale haddana la bixiyo tashwiish baa safka gelaya ee wax ayagaa lagu boorinaya marka horeba safka hore inay kusoo dadaalaan uma aladiina yaluunahum kuwa ku xiga ee xagga caqliga iyo cilmiga iyo garashada ku dhow uma aladiina yaluunahum kuwa ku dhow saas wey carruurta marka yaryarka ah markaa la wada joogo safkooda gadaal wey laakiin hadduu safku uuna buuxsamaynin waa lagu buuxin hadday markay buuxiyaan kadib kuwa imaadaan laga saari maayo qaala abu mascuud wuxuu yidhi fa antum ulyoom maanta dadow ashaddu ikhtilaafan baa tihiin kuwa ugu khilaaf badan ashaddu kuwa ugu daran baa tihiin ikhtilaafan iskhilaafidda natiijata ikhtilaafikum lisharci illaah khilaafka ilahay sharciga ilahay khilaafteen ayaad idinkana iskhilaafsan tihiin buu leey waxadaanaahu isxaaq ahbaranaa jariir qaala waxadaanaa ibnu khashrab cali ibnu khashrab qaala ahbaranaa ciisa bna yoonas xa qaala waxadaanaa ibnu abi cumara xadaanaa ibnu cuyaynata bi hada isna naxwa mutaabaco ah, dadkaas sanadka haddaad ku noqoto mutaabacadaasi intaaso wada dhaxaysa nacam sufyaan ibnu cuyayne iyo yunus iyo ciise ibnu yunus iyo ibnu abi cumar iyo ragga ayagaa dariiqa sheeka labaad ahaan jira qala xadaana yaxya bnu xabiib alxaariiy wasalix bnu xaatim wardaan qala xadaana yaziid bnu zuruucin qala xadaana khalid alxadaa ibnu nihran can abi macsharin wasmahu ziyaad ziyaad ibnu kulayb alxandari abi macshar can abi macshari ziyaad ibni kulayd can ibraahim annakhaciy can calqamata bni qaysin can cabdillahi bni mascuud alhudaliy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi liyaliniiha igu soo xijsado oo haygoo soo xidhiira safka minkum xaggiinna ulul axlaami kuwa raggiinna caqliga u saaxiibka ama waaweyn wanuha caqliga u saaxiibkaa uma aladiina yaluunahum kuwa ku xiga uma laa saddex jeer wa iyaakum waxaa iniiga digayaa oo iska ilaalisaan wahayshaatil aswaaq buuqa iyo gulaanka iyo munaasacaadka iyo dooda suuqa iska ilaaliya marka waa masalo uu ku daray nabiga calayh salaam aadaabtii salaada suuqa markaad joogtaanna war iyo khilaafka iyo buuqa daaya waxaa kaloo calaaqo la yeelan kartaa salaada gudaheeda markaad masaajidka imaataan iyaakum wahishaat laswaaq suuqa buuqiisiiyo qayladii lagu yaqaanay masaajidkaa keenina qofka muuminka markuu soo galo masaajidka xasilooniya deganaan baa la rabaa inuu ku soo galo oo shanqadha iyo qarafqarafta uu yareeyay iyo dhaqdhaqaaq xadaanaa maxamed bn muana wibnu bashaar qaala xadaanaa maxamed bnu jacfar xadaanaa shucba qaala samictu qataada yuxadid can anas bn maliki radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi sawuu sufuufakum sawuu sima sufuufakum sufuuftiina mutacadi wey ficilkaa marka kii horena muxuu ahaa istawuu ficil laazima buu ahaa istawuu sufuufakum sawuu hadday tiraahdo laakiin gudbi sufuufakum sufuuftiina zima faina taswiyata safi safka oo la simo min tamaami salaa salaadda oo la taam yeelo ayay ka mid tahay halkan waxaa deliishaday culummada qaar qabta taswiyat sufuuf laysa min waajibaati salaa waajib ma aha lannahu tamaam baa la yidhi haddii la simi waayo naqsi unbaa soo gaari salaadda loo yeene ma burayso halkaasay ka faa'idaysteen laakiin tamaamku tamaamulwujuub iyo tamaamulistixbaab ayuu kala leeyahay tamaamka waa tamaam alwujuub walidaalika inay waajib tahay safka oo la sino waxaa u daliila amarkii nabiga uu yidhi sawu walamru yufiid lwujuub go iyo ficilkii nabiga calayh salaam uu isku kallifi jiray inuu garbahooda simo oo leeb nabiga leebka uu ku simo sida leebkao kale u toosnaadaan iyo nabiga inuu carooday calayh salaam markuu arkay nin salaadii safkii dadka ka soo horbaxay oo soo baxay inuu arkay darteed nabiga waa kii cadhooday shay sunnaana lalama cadhoonine qodobkaasi wujuub laga tegey ayuu nabiga u cadhooday una canaantay marka sufuufta oo la simo waxaa ka dhalanaysa ikhtilaaf alwujuub in wujuuhda ay iskhilaaftana waa cuquuba waalcuquubatu laa tataratabu ila min tarki waajibin aw irtikaabi muxaram shay waajib ahoo laga tegey ama xaaraan lala imaaday waa ciqaabta ka dhalataa wailaa sunnada waxaa la yidhaahdaa maa yuhaabu faaciluhu walaa yucaaqibu taariku saasay ku dhahaan ayb xadaana shaybaan bn faruuqa qaal xadaana cabdاlwaari ibnu saciidin can cabdاlcaziiz wahuwa ibnu suhayb can anas bni malikin qaal qaala rasuulu lahi sal اla alيه wasalam nabigu wuxuu yidhi atimu sufuufa sufuufta dhammaystira safka u horeeya fa inii araakum waxaan iga arkaa khalfa dahrii dhabarkaygaan iga arkaa gadaashiise gadaal baan iga arkaay xadaana maxamed bn raaficin aysaaburi qaal xadaana cabdrazaq bn hamaam qaal xadaana macmar bn rashidin can hamaam ibni munabihin alyamani wa akuuhu wahb bnu munabih walaalkiisna wuxuu ahaa wahb ibnu munabih markii la weydiiyey alaysat laa ilaaha ila allah miftaxu salaat laa ilaaha ila allah soo cafwan alaysa laa ilaaha ila allah miftaxu janna laa ilaaha ila allah soo jannada furaheedii ma ahaba yaa lagu yidhi markaasuu wuxuu yidhi balaa waa run oo laa ilaaha ila allah waa furihii jannada furaheedii weeye laakiin wuxuu yidhi hadal qiimo badan buu ka hadlay haddii furahaadaasi uu ilka leeyahayna fataxa laka wuu kuu furi meeshi hadduusan furihii ilka lahayn kuu furi maayo laa ilaha illa allah waa furihii jannada laakiin maxaa la rabaa ilka inay leedahay laa ilaha illa allah inay ilka leedahay oo salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkii iyo waajibaadkii shareecada aad la imaato muxaramaadkii iyo irtikaabu dunuub alkabaa'ir iska ilaaliso shirkiga iyo kufriga iyo nifaaqa iska dhowrto sumcada iyo riyaaga iska ilaaliso markaasay laa ilaha ila allah wax kuu goyn oo jannada kuu furi laa ilaha ila allahu keligeedoo seenya oo waxba aan maarata la soconin waxay tusaysaa oy saamayn ku yeelanaysaa qalbigaada inuuna sax ka ahayn laa ilaha illa allahdaas ilaa laa ilaha ila allah haddaad tiraahdo waxay ka dhigan tahay macbuudka xaqeen caabudayno waa ilaahay keligii cibaadada lamaada imaanin maanan tukanin marka laa ilaha illa allah wax kuu tari mayso ayb wahb binu mnbi baan ku xasuusanay hamaam binu mnbi walaalkii wey qaala xadaanaa qaala wuxuu yidhi hamaam hada maa xadaanaa abu hurayra haadaa xadiidkan hadda aan kor taaganna maa waa axaadiistiibuu ka mid yahay uu xadaanaa noo warramay abu hurayra can rasuulillaahi nooga warramay calayhi salaam wahiya axaadiiun kaiira fadakara wuxuu sheegay axaadiia buu sheegay kaiira fara badan minha axaadiista uu sheegay halkaas sanad ku wada timid saxiifatu hamaan baa la yidhaahdaaye can abi hurayra axaadiida buu sheegay minhaa waxaa ka mid a ah, xadiidkan waqaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam aqiimu safa safka toosiya fi salaati salaada gudaheeda fa ina iqaamata safi safkoo la toosiyo min xusni salaati buu ka mid yahay dee shay waajib haddaad la timaada xusni wuu soo gel wanaag buu yahay kama dhigna marka waajib ma aha min iqaamati salaa baa soo arartay salaada toosinteedii xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana gundar محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج حو حدثنا محمد بن مثنى العنز وبن بشار بن داع قال حدثنا محمد بن جعفر غندر محمد بن جعفر كهدايا غندر بكسير هدنا محمد بن جعفر واساسي تسمية الأسماء والكنى والألقاب أهمية إليها إياد كقرنيسا مرة لقب كبا لغو شيء معنيستي مرة مدعي مرة كنيدي وأبو إيه وحلا يري مرة اسكو هلن أيانا نقون كرتايا كالبرو حدثنا غندر سنة كهرئ kan dambana xadaana maxamed bnu jacfar waa isku hal nina xadaana shacba can camr bn murata qaala samictu saalim bin abi jacd alqadafani qaala samictu nacmaan can nacmaan bnu bashiir qaala wuxuu yidhi saxaabiyun ibnu saxaabi min siqaari saxaaba ansaari wey radia allahu canhu khasraja wuxuu aha awal mawluudin wulida lilansaari bacda dukuuli nabiy sal slm madinat munawara markuu nabig madiine galay rag ilmihii u horreeya ee dhasha ansaar u dhashay buu ahaa muhaajiriin ayaa u horreeyey wax dhasha ya cabdullaahi ibnu zubayr baa u horreeyey markii nabiga madiina u tagay wax muhaajir oo dhasha waxaa u horreeyey cabdullahi ibnu zubayr yuhuudba waxay tiri waan falfallay waan sixirayoo ma dhali doonaan markaasaa deedna gafuur xumidoodii ilaahay muujiyey iyo idabla'aantoodii qaala wuxuu yidhi nucmaan binu bashiir samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baan maqlo yaquulu leh latasawunna wallaahi baan ku dhaartee waa simaysaan sufuufakum sufuuftiinna aw haddii kale layukhaalifanna allahu ilaahay wuxuu isbarbarmarin doonaa oo iskhilaafin doonaa bayna wujuuhikum wajiyaalkiina wejigii baa meeshuu ku yaalay inta laga qaado gadaal loo jeedin ama quluubtii baa loo jeedaa labadan qof wejigoodii ayaa iskhilaafsan wejiga isma siin karaan farax iyo hambaabax iyo isku qosol iyo maba jirtaba dadki wejigii unbay isku kududayaan wax udhexeeyana male waa shareecada la khilaafayo diinta la khilaafayo salaada la simin waayo cunugoodba markuu dhinka walaalkii kusoo dhawaado uu kasii cararayo ee uu kahonayo xadaana yaxayb hadda waxaaba yimid corone corona hadda yimid oo waxaa la yidhi tabaacudu sufuuf baa layidhi ilahay waa naga fogeeya hadda naga qaada ilahay mar baan ku siganay oo foolxuma loo tukanayay foolxuma amar u tukanayna ilahay naguma soo celiyo xadaana yaxya bnu yaxya qaal akhbarana abu khayama zuhayr bnu mucaawiyata aljucfi can simaaq ibnu xarbin qaala wuxuu yidhi samictu nucmaan bnu bashiir yaquul kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu ahaa yusawii sufuufana sufuuftaanaduu simi jiray xataa kaannamaa waxaad moodaa yusawii bihaa inuu ku toosinayo alqidaaxa leedka qidaaxa leedka waa la yidhaahdaa xadhigga qaansadana waa la yidhahdaa qaansada xadhiggeeda waa inuu taagan yahay oo toosan yahay wailaa leedkii sidii la ramay ooma gigsamayo ooma taagmaayo ooma buudayo hadduuna qaansada xadhiggeeda hagaarsanayn leebkuna min shuruudii waa inuu toosan yahay hadduu maarata uu leebka uuna toosnayn waa baarimo wecelinaya baarimo wecelin ma taqaana leelkii meel lama gaaraya halkan u durbo asagoo iskaga dhacaya ayib marka waa la toosiyaa xataa ra'aa ilaahu ka arkay nabigu anna anagu qad caqalnaa inaan barannay oon fahanay canhu nabiga aan ka barannay sufuufta iyo simideedii markuu nabiga calayh salaam uu u maleeyey inaan fahanay ayuu iska daayey marka len sufuufta hadday siman tahay waxba istawu inaad tidhaahdo macno kuma fadhiyo istawu waa goorma dadka markaas fiirisa haddii salaadii ayna suruurta hagaagsanayn yaa istawi wadaada mararka qaar adiga nin kale aad tukanaayo istawi inaad tiraada kuma jirto keligaa labadiinaaba tukanaya nacmu kaa taagan yahay ayib markaa inuu fahmay nabiga inaan fahmay markuu u maleeyey uma kharaja waa soo baxay yooman maalin faqaama warkaasuu nabigu istaagay xataa kaada yukabir inuu allah akbar dhaho oo salaadii galo ayuu ku sigtay fara'aa wuxuu arkay gadaal buu ka arkay rajula nin buu arkay baadiyan soo taagay sadruhu xabadkiisii soo muujiyey min asafi safka ka soo bixiyey min xabad ka soo bixiyey safki ayuu nabiga calayh salaam arkay faqaala wuxuu nabigu yidhi cibaad allah addoommihii ilaahayo latasuwunna sufuufakum sufuuftiina waasinaysaan ama mase la yukhaalifanna allahu ilaahay wuxuu iskhilaafinayaa bayna wujuuhikum wejiyaalkiinnii weji iskhilaafin ah, in markaa lala hadlo markaas oo la saxoo la hagaajiyo ayaa loo baahan yahay haddii qof ogow soo baxsan laarko hebla bax toosiis hagaaji ayaa la leeyahay dadka qaar waaba yar kohanayaano ma siisa ah. qaala xaddaanaa xasan bnu rabiic wa abubakr bnu abi shayba qaala xaddaana abu laxwas salaam bnu sulaym alxanafi xaaw xaddaana qutayba bnu saciid xaddaana abu xawaana bi hada isnaad naxw yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can sumay mawla abi bakr ahaa can abi saalix isamaan buu ka wariyey can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam qaala low yaclamu nnaasu dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi nidaa'i aadaanka waxa ku sugan oo ajir iyo fadli ah wasafi alawali wamaa fi safi alawal safka hore salaada ajirka ku jira hadday ogaan lahaayeen uma lam yajiduu haddii la wada ogaano haddee nin walba waa rabaa see la yeeli lam yajiduu maynan heleen ilaa an yastahimuu calayhi inay u qoriritaan mooyeene lama heleen lastahimuu way u lahayeen oo nin walba waan aadaan uu dhihi markaasaa dee de aadaanka hal qof maa laga rabe waa isku qabsateene qoririta qorituur baa dhici lahaa safkii horaa hal mar ah la soo geli lahaa oo markaan baxayno markaan masaajidka ka baxayno saan aan iskugu celiidino ayaa la iskugu celiini lahaa soo soo gelinta soomaalka xabad xabad baa loo soo geli xabad xabad ku soo gala oogow si weyse ku kala soo galay laakiin marka la baxaayo u aririga iyo galbaha sida la iskugu xoqaayay sidaasoo kale loo soo geli lahaa markaasaan dhihi laha war kala jooga oo qori tuurta walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri waxaa ku sugan alkhuruuju fi lhaajira wahuwa shiddat alxari lixuduuri salaati duhri fi ljamaca salaada duhurka oo jamaca lagu tukadaa tahjiir la dhahaa oo wakhtiga hore la tukado walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiir xilligaasi kulul ee qoraxda duhurka ah xilligaasoo la tago oo salaada duhurkee jamaaca lagu tukado ajirka ku jira hadday ogaan lahaayeen lastabaquu ilayhi waa u kala ordi lahaayeen waa u kala dhaqtami lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatama waxaa ku sugan cishaha salaada cisho oo jamaaca lagu tukado wa subxi iyo salaada subax laatowhumaa way imaan lahaayeen cishaha iyo subaxa walow xadwan gurguuradba ha ku imaadaaneen kii xanuunsanaa kii naafada ahaa kii waayeelkahaa siay ku imaadaanba gurguur maalnaha ka dhigeen ajirka ku jira cishaha iyo subaxoo jamaca lagu tukada joogaan laayeen way imaan lahayen walow gurgurad ayuu nabigu sala allah alay wasalam ajirka meesha lagu sheegaya firi iyo nabiga calayh salaam tarkiibka iyo jeclaysiinta siduu nabiga calayh salaam khayrka noo jeclaysiinayo qaala xadaanaa shaybaan bnu faruqa qaala xadaanaa abulashhab wasmahu jacfar ayaa la yidhahdaa abulashhabkaas jacfar can abi namrat alcabdi wasmahu almundir almundir ibnu malikin can abi saciidin alkhudriy sacd ibnu malik ibnu sinaan radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam nabigu ra'aa wuxuu arkay fii asxaabihi saxaabadiisu wuxuu ka dareemay oo ku dhaca ka dhaxarkay ta'ahura dibdhac oo safkii horeba aan loo soo kala ordaynin faqaala lahum wuxuu ku yidhi taqadamuu soo hormara bi igu dayda walya'tama bikum ha daydo man bacdakum dadka inaga dambeeya laa yazaalu qowmun dad ka zuuri maayaan yata'akharuuna inay dib u dhacayaan xataa yuaakhiruhum allah ilaa ilahay uu ka dibrido qofka hadduu ka dhigto dibdhaca jamaacadii safka horuu ka dibdhacay caadadu ka dhigta inu ka dibdhaco markay dambena wuxuu ka dibdhici jamaacadii marka dambena salaaddii waqtigeedii kadibna salaaddii buu ka tegi marka ilaahay baa dibridaya marka uu asaga isdibrido nasullaha fa nasiyahum markay iyaga ay halmaamaan ilaahayna waa halmaamaya dib buu ridaayaa ee marka horeba khayrkaa lagu dadaalo khayrku khayr buu dhalaa wanaaggu wanaag bugu dhalaa markaad ku dadaashana waa ku jilcaysaa waa ku fudaanaysaa saxaabadiisuu nabiga boorinayaa innaguna way noo taallaa oo arrinkaasi waa caam wuxuu nabiga ummaddiisa saxaabadiisa uu ku yidhi jamiica ummatihi ummaddiisoo dhanba way u taallaa sal allahu calayh waaalih wasalam igu dayda marka saxaabadii nabiga ku dayatay iyagana waxaa ku dayday taabiciintii taabiciintiina waxaa ku dayday taabicu taabiciintii qofba qof buu diintan ka soo dhaxlay oo ka soo qaatay sidaasay shareecadu silsiladaasi ugu socotaa xadaana cabdulahi bn cabdiraxmaan addaarami qaal xadaana maxamed bin cabdilaahi araqaashi qaal xadaana bishr bnu mansuurin can iljurayniyi saciid iljurayni can abi nadrat almundiri bni malikin can abi saciidin alqudriyi sacd bni malikin qaal qaala wuxuu yidhi ra'aa rasuulullah nabiga calayh salaam baa arkay qooman dad fii mu'ahiri lmasjidi masaajid gadaashiis ka fadhiya safkii hore bannaan bay halkaa fadhiyaan waad arkaysaa oo qof gadaal ka yimid yaa iyagoo halka fadhiyo intuu soo hormaro yuu safki hore heli ayagii wakti hore imaadayna safka hore dankamale dankama laha dad noocaasad arkaysaa haddiiba ilaahay masaajidku soo geliyey safka hore yaa lagaga hormari qabso leanna waa ka fadli badanya sufuufta inteeda kale fada kale midila qaala ibraahim bnu diinaar wa bnu xalb alwaasidiy qaala xaddaana camr bnu haytham abu qadaf xaddaana shucbat bnu xajaaj can qataada bnu dicaama can khilaas wahuwa bnu camr khilaas ibnu camr khilaas ibnu camr can abi raaficin can abi hurayra magaciisaa lasku haystaa abu raaficaas qiila harab waqiila ayb camr can abi hurayrata can nabi sal اlah alيه wasalam qaala nabigu wuxuu yihi abu raafic sayq can abi hurayrata can nabi sal اlah alيه wasalam nabigu qaala wuxuu yihi low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen oo yaclamuuna dadka hadday ogaan lahaayeen maa fi sifi lmuqadam safka hore waxa ku jiro ajriya hawaaba lakaanad waxaa imaan laheed lakaanat qurca qurca ayay yaa imaan lahayd lakaanat waxay noqon lahayd xaasilatun mid xasiisha qurcatan baa xasili lahayd qurco ama lakaanat qurcatun haddaad kaanada ka dhigta taamadii qurcaa imaan lahayd oo imaan lahayd markaas waa la qor tuuran laha nin walba safka horan rabaa intuu dho yaa loo qorridi lahaa qaal ibnu xarbin wuxuu yidhi asafu lawal safkii hore asafi alawal maa kaanat ilaa qurca haddii safka hore ogaan lahaayeen maa fi safki اlawal hadday ogaan lahaayeen maa kaanat wax kale ma ahaadeen oo laguma heleen ilaa qurca qori ridasho iyo qori tuurun baa lagu heli lahaa dadka hadday ogaan lahaayeen <clears throat> hadda laakiin safka hore soo buuxiya safka hore soo buuxiya maanta lagu hayna waa lagu barbarya xadaثana suhayr bn xarb qaala xadaثana jariir ibn cabdاlxamiid addabi can suhayl bn abi saalixin can abi abu saalix can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيh wali wasalam wuxuu yidhi khayru sufuufi الrijaal ragga safkooda waxaa ugu khayr badan awaluhaa safka u horeeya wa sharuhaa waxaa ugu shar badan aakhiruhaa ka ugu dambeeya wa khayru sufuufi nisaa haweenka sufuuftooda waxaa ugu khayr badan aakhiruhaa ka u dambeeya wa sharuhaa haweenka safkooda waxaa ugu shar badan awalhaa ka u horeeya marka shayga khayrkahaabaa dhexdiisu sii kala fadli badan oo khayr iyo mid laga khayr badan yahay ama shar lagu tilmaamay marka midka hore oo khayru sufuufi rijaal awaluhaa wa sharuhaa aakhiruhaa hada calaa ilaaqihi marra laga soo istitna ma leh safka horaa mar walba ragga khayr badan ka dambana waa laga khayr badan yahi mar walba waa saas laakiin haweenka mar walba ma saasaa maya marka la leeyahay safka hore haweenkaa yaa shar badan ka dambeee ragga ka fog waa markay rag la tukanayaan oo intay haweenku ragga ka fog yihiin oo yna arkaynin yuu khayrkooda ku jiraa iyo wanaagooda laakiin haddii aynu arkayno masaajidki waa kala xidhay haweenkii satri baa udhexeeya ayagii raggii safka hore asalkiiba ku noqon low yaclamu naas maa fi safi lawal ayay ku noqonaysaa cilladii baa la waaye cilladii safka hore uu shar ku noqday oo ah qurbahunna ila alajaanibi sii baa la waayey koladii xug cilladii ay isbedeshay xugna waa isbedelaya laakiin haddii uu ay haweenka keligood masaajid ay ku tukadaan meelaha qaar arkaysaa oo iskuullada qaar haweenka iyo gabdhaha masaajid bay ku tukadaan safka horaa u khayr badan ah, leanna meesha hadda rag laga cararo shartiisa ma jireen qaala xadaanaa qutayba binu saciidin qaala xadaanaa cabdulcasiiz yacni daarawardiyu can suhayl bi hada isnaad baabu wuxuu ku saabsan yahay amri nisaa haweenkii waxaa la amraya almusalliyaat ragga la tukanaayey wanaar rijaali ragga gadaashida tukada ila ragga iyo haweenka dambeene waxaa la amrayaa anlaa yarfacna ru'uusahunna madaxa inayna kor u qaadin min asujuudi sujuudda xataa yarfaca arijaalu ilaa ragga uu kor u qaado waa goorma idaa kaanat usru rijaali qasiira wakiifa kashfu lcawraat markii raggu husguntigooda uu yaryahay gaaban yahay cawradooda inay arkaan laga baqaayo markaasi samica allaahuda imaamka ee raggu ay raacayaan oo tacqiibka ah ayagu talaaqi way sugayaan ilaa ragga uu madax kor u qaado sujuudan sidoo kale laakiin haddii raggii uu khamiisiye iyo sarwaalle iyo macawise qabo oo cawradooda hadday kor u qaadaan rag haweenka hataan la arkaynin markaas waxaa weeyaan cilladii leanna waxaa masaa'ishan macaanida ayaa la raacaya cillada maxay tahay adkalada cillada ogaatay xukunkan halkaasu la socdaa cillada maxay tahay loo leeya haweenka madaxa kor u qaadin ilaa ragga uu kor u qaado waxaa laga baqayaa hadda xadiidka kuu sheegaya in cawrada ragga ay arkaan xaddaana abubakr bin abi shayba qaala xaddaana wakiic binu jaraax can sufyaan athawri can abi xaazim sufyaan atharwe wakiicka ka warinaya an abi xaazim can sufyaan athawriyi can abi xaazim salama bnu diinaar can sahl bni sacdin isaacidiy qaala laqad ra'aytu rijaala raggii baan arkay oo caaqidii usrihim ama usurihim hoosguntigoodii qaydad bay qabaan qayd mara yar oo aan u deeqayna kor iyo hoos ooyna wada huwan karin markaasay deena qaydkii yaraa waxay ku xidhayaan maradii baa la soo qaadi luquntaa lagu xidhi si hoosta hoosana cawradii ay u asfulaan qaarkoodana u qawanaanin halkaa luquntaa marka lagu xidhayaa marka waa yar qayd yaroo marka fiidan wey haddii marka sujuudaan ama ay rukuucaan cawradoodibaa muuqan cawradoodii ayaa muuqanaysa haweenkii haddii madax kor u qaadaan cawradiiba arkayaan oo raggiina raggii safka suuuda ragga kala dambeeyeyna dee waxaa weeyaan mafsadada sideedaba akhafulmafsad akhafuldararayn baa jira nin cawradaada inuu arko yaa ku dhaantay inay naag cawradaada aragto haweenkaa laska tarkiisinaya marka laska qabanaya ayb caaqidii usurihi fii canaaqihim mila sibyaani sida carruurta yaryarka oo kale carruurta yaryar waaga hore qayd baa loo xiri jiray maxsa luqunta lagu xiri jiray hadda iyo shaarar iyo wayaan xarfaan wey mila sibyaan oo barwaaqay heleen iyo nicmay heleen marka sida carruurta loo yeeli jiro kale min diiqil usuri hoosguntiga caliiliga uu qabo iyo yaraantiisa darteed ay suuroobi karin inay waxna guntadaan waxna huwadaan kiibay marka luqunta ku xihan salaad haddaad tukanayso oo hal go'aad haysatana go go'a waad ku tukan kartaaye luqunta inaad ku xirataa fiicanooda garabkaadi oo bannaan aadan tukanin khalfa anabiy nabiga gadaashiisa inay tukanayaan raggaasi waa usuud waa rijaal kuwu ilaahay ku tilmaamay subxaana ragga ayaga eh laa tulhiihim tijaara walaa bayc can dikri illaah raggaasi qiimaha badan rijaalun sadaquu maa caahad llaha calayhi fa minhum man qadaa naxbahu minhum yantadir rijaal wey tabartooda waa iska yarta aradkooda waa iska aradan yihiin laakiin waa raggii furay furs iyo ruum faris iyo ruum raggii furay kitaabka qur-aanka gacanta midigta ayagoo ku haya akhlaaq iyo diin ku maaragtay hubaysan ku hubaysan ayay fureen ardadii oo idil ay gacanta ku dhigeen tarbiyadii nabiga qaateen madrasadii nabiga ka baxeen calayhi salaatu wasalaam ruhbaanun fi lleyl fursaanun fi nahaar habeenkiina waa raahibiin quraan akhriska iyo illintaa ka qulqulaysa maalintiina fursaan fardafuul ah weeyaanoo cadowga dhuunta ka galay oo diinta faafinaya oo haybadii ilaahay u siiyey jizye iyo koodhi iyo kabadho ka aruuriyey gaaladii xilligaa jirtay ee quwadihii xilligaa jiray sida maraykan iyo yurub oo kale ahaayeen faris iyo ruumka aad maqlayso marka dadkaa noocaaseen hubna haysanin tiro badanna aan ahayn iimaankii ilaahay uu siiyey qanjaha joogay iyo qanaacadii iyo kalsoonidii ilaahay ay ku kalsoonaayeen ayay meel walba ku gaadheen akhlaaqiyo edabna way lahaayeen jihaadka iyo fiqigiisana way yaqaaneen waxa ka xaaraana iyo waxa u xalaala iyo waxa laga ilaalinaya jihaadkana way garanaayeen ee shareecadu ay nuguna amartay nabi maxamed bayna ka qaateen dhuxusha calayhi salaatu wasalaam raggaas sidaas ah qiimaha badan ayaa laga hadlayaa waa iska ragan yihiin ah. naam khalfa nabiyi sala allah alayh wasalam muxuu yidhi kii walaa cayba fiihim walaa cayba fiihim ayra ana suyuufahum bihina fuluulun min qaraacilka taahibi walaa cayba fiihim waxaa la dhahaa madxun yashbihdamba fii cilmi albalaaq madxun yashbihu dama iyo madxun damun yashbihu dama labada way damun yushbihu lmadx labada way jiraan ayib wuxuu walaa walaa cayba fiihim hayra ana suyuufahum bihina fuluulun min qaraacilka taahibi ceeb ma laha nimanka ayaga laakiin seeftooda ayaa afka ka cacaban gaalada ay ku garaacayeen daraaddeed marka ma ceebba ceeb mala laakiin baa la yidhi marka wax ka dambaysa dilaaga inuu ceeb loo sheego ceeb ma aha marka ceeb taalo taa waxaa la marka madxun yushbihu damma ama damun yushbihu lmadxa iyada waa jirtaa lacala allaha an yatafadala calayna liana umukum shari ila ayrihi ayib khalfa nabiy faqaala qaa'ilun mid baa hadlo wuxuu yidhi iclaan ayuu bixinayaa nabigaa amray yaa macshara nisaa haweenow laa tarfacna ha kor u qaadina ru'uusakunna madaxiinna xataa yarfaca rijaalu ilaa ragga uu madaxa kor u qaada sujuudda iyo rukuucda jooga adiga isirnaba madax kor u qaadina taasuu iyuu nabiga amray saxaabadii ayaa saa ku dhawaaqay biamri nabiyi wa nabiyi fa huwa iqraar iqraar wey sala allahu alayh waali wasalam baabu khuruuji nisaai haweenka inay u bixi karaan ila almasaajidi masaajidda ilaa goortii bay bixi karaan lam yataratibuuna ka ratibmaynin ka dhalanaynin fitna wax fidno ah fidno laa yaftatin fidno oo laha aw minha ayada inay maarata fidnoodana lama waa in aamin laga yahay in ayada lagu fidnooba waa in aamin laga yahay haddii aan dhibaato aynan gaaraynin ama dadka aynan dhib gaadhsiinaynin masaajidka way aadi karaan wa annaha laa takhruju bixi mayso muayaba ayadoo la dhiibeeyey ama muayiba mutaayiba ayadoo dhib ayadoo diib iyo barafuun wax ka soo kacaynin ayaa ay baxaysaa ayadoo intay foox iyo uusiyo isla dhacdo masaajidka ay aaddo taas ma aha raggii raggii bay fasahaadinaysaa oo xumaan baa qalbiga ka gelaaya oo ayadiibaa markaa dadkii fasahaadin karta waa in markaa iyaduna ay aamin noqonaysoon waddada loo gelaynin oo dhibaato aan lagu samaynaynin waa inay xijaaban tahay oo xushmo iyo xijaab waa inay leedahay ziino iyo isqurxin iyo tabaruj sida jaahiliyada waa inayna lahayn aadaab baa jirta sharci ah laakiin inay masaajidka aaddo iyo inay gurigeeda joogto gurigeeda inay joogtaa fadli badan hadday socodsato tidhahdaa bal jamaacada iyo taraawiixda iyo khudbada aan maarata xoogo qalbiga kusoo muursadoon ka qayb galo idan ay weydiisato zawjkeeda ama weligeeda iyo qaraabada ninka weliga ka ahaa waa loo ogolaan taasuu nabi alayh salaam sheegay laa tamnacuu imaa allahi masaajidallah muxuu yah buyuutahunna khayrun lahunna guryaha u khayr badan gurigii baa waliba meel walba meesha ragga ka fog meesha dhallinyarada iyo iskaabulada ka dhowdahay inay ka fogaata usii fiican waa edabta sharciga uu haweenka ilaahay subxaana wa tacaala ku edbiyey karaamadoodaana ku jirta inayna fasaad iyo xumaan iyo dhibaato aynan shareecadu ee maarata aynan imaanin oo mujtamaca muslimka ah wasaq ayna soo gaarin haweenkooda haween daahiraad oo nadiif ah cafiifaad oo dhowsoon ay noqdaan qaala xadaanaa camru naaqid wa zuhayr bnu xarb jamiican can ibni cuyaynata qaala zuhayr xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can zuhri samica saaliman buu maqlay yuxadiu warramaya can abihi aabihi cabdullaahi yabluqu bihi nabiya nabiguu gaarsiiye waa marfuux qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh waalih wasalam ida sta'danad axadakum axadkiin hadday idan weydiisato imra'atu xaaskiisii ila almasjidi masaajidka inay aado falaa yamaca yunuudiihin ayadana idin ha ku tagto xadaana xabala bnu yaxya akhbarana ibnu wahbin akhbarana yuunus can ibni shihaab akhbarani salim bn cabdillaah ana cabdallahi bni cumara qaal samictu rasuula allahi baan maqray sala allah alay slam yaquul laa tamnacuu ha u diidina nisaakum haweenkiina almasaajida inay aadaan ida staadanakum ilayha hadday idan ina weydiistaan idan marka inayna iska dhaqaaqi karin idan waa inay weydiistaan oo la ogaado meeshay aadda iyo xaalkeeda lala socdo inay iska saqaafto iska socoto tabarxumadeeda hadhow waa la afduurtay la yidhaahdo sax maaha waa in la ogaado oo laga warhayo oo wixii khatar oo dhanna laga sii sahmiyo oo layihaa meeshaa waxba way saxan tahay haddii kale meeshaa khatar baa ka jirta qaala faqaala bilaal bnu cabdillaah wiilu cabdullaahi bni cumar dhalay wey oo bilaal la yidhaahdo wallaahi buu yidhi markuu odaygii cabdulaahi bni cumara ah uu warkaa xadiidka nabiga ka sheegay ha u diidina masaajidda ayuu wuxuu yidhi wallaahi lanamnacannahun waan u diidaynaa qaala fa aqbala calayhi cabdullahi baa ku jeestay fasabahu markaasuu caayay sabban cay sayaan xun maa samictuhu aana maqal ibnu cumaroo sabbahu caayay qof milahu siduu wiilkiisa u caayay qadun welig waa edbiyo waa canaantay canaan oo ah. waalidka ilmihiisa waa canaanan karaa waa edbin karaa walow kaana kabiiran haba weynaadee wa qaala wuxuu yidhi ukhbiruuk waryaa waxaan kuu sheegayaa can rasuulilah ereygii nabiga iyo hadalkii nabiga calayh salaam laa tamnacuu nisaa'akum almasaajida haka aw diidina wa taquulu adna waxaad la soo boodaysaa wallaahi lanamnacannahunna waan ka mancinaynaa oo waan u diidaynaa baadna leedahay soo mukhaalafo maaha ninkaa ogow hadda ijtihaad buu wataa ma aha mukhaalafo sharciga khilaaf oo diinta ka horen oo kama aha hiiro iyo difaac iyo fitna kacarar bay ka tahy oo hadalkiisa idalaya eetakidnahu daqala fasaad iyo fitno ayuu ka baqaayaa ee toos shareecadii iyo hadalkii nabiga uma diidana kol haddii ninkaasoo ijtihaadkiisii ku khaldamay saa loo canaantay qofka shareecada markii laga hadlayo diinta diidaaya afka moroojinaya inkiraya ima gelin leh kaa maxaad u malaynaysaa gaal wey diinta ilaahay uu diidan yahay oo xaqiraya oo yasaya oo ku isiisoonaya laa tactadiru qad kafartum aldiku ayaga xadaana muxamadu ibn cabdillahi ibni numayr qaala xadaanaa abi wa ibni idriis qaala xadaana abaydlahi bn cabdlah an naafi can ibni cumara radi allah canhuma ana rasuula lahi sal slam qaal laa tamnacu imaa allah haweenkaas addoommaha ilaahaya ha u diidina masaajidallaahi ilahay masaajidiisa inay ku tukadaan oy ka faa'iidaystaan ama cilmi ama salaado ama muxuu ahaa khudab iyo dhegaystaan ha u diidina kol hadday fitna ayna jirin ayaguna aadaabtii loo baahnaa ay ku socdaan xadaana ibnu numayr maxamed bn cabdillaah qaala xadaana cabdulahi bnu numayr qaal xadaanaa xamala xamala bin abi sufyaan xamdalat bin abi sufyaani qaal samictu saaliman saalim baan noqlo yaquulu leh samictu bna cumara radi allahu canhuma yaquul samictu rasuulallah nabiga calayh salaam baan noqlo yaquulu leh idaa staadanakum hadday idan ina weydiistaan nisaa'ukum haweenkiina ama midii la qabay ama tii la dhalay ila almasaajidi faadanuu lahunna u idma u ogolaada haddii fidnahay meesha jirin baa la raacinaya xadaana abu kuray maxamed bn alcalaa qaala xadaana abu mucaawiyaa dariir can alacmash sulaymaan can mujaahid bni jabrin can ibni camara cabdullaahi qaal qaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi laa tamnacu nisaa haweenkaa ka reebina min alkhuruuji bixidda ila almasaajidi loo baxo bileyli habeenkii haddii habeenkii marka loo ogolaaday oo madinat lfitna ah madinat lkhatar ah maalintiina min baabi owla kuwaa cagsinaya oo leh haddii maalintii haddii maalintii muxuu ahaa habeenkii baa loo ogolaaday maalintiina macnaha oo oh. kasii daran ambaaba owlaha ambaaba owlaha waa maalinta maxaa yeelay dee maalintii ama maalintii ayay fitantu ka daraan kartaa habeenkii oo la arki oo bidhaantoodii oo xijaabkoodii oo asturkoodii la arki karo iyaduna waa lamid marka waa ina ama qiyaasu musaawi aan dhahna darano dii cillada la waayo ayib laakiin midkan alkhuruuj ila almasaajid bileyl badi habeenkeedaa marka maahee iyadoo la camiman waa soo maray laakiin xadiidkan hadda bileyl waa qayb ka mida ah. maalintii ama cumuumkiina iyadana riwaayooyin kale laga faa'idaysanaya laakiin xadiidka nabiga sala allah alay wasalam fi hadi riwaaya bileyl laa tamnacu nisa'a min alkhuruuji ila almasaajid bileyl habeenkii marka bakhaas buu ku yahay ayaa laga hadlayaa maya waxaa weeyaan fitanba haddii la waayo maalintiina way tegi karaan ayb haddii habeenkiiba loo ogolaaday oo fitanta laga baqaayo maalintiina mindhaaba ola faqaala ibnun wiil baa wuxuu yidhi licabdilaahi bni cumar cabdulahi bn cumar uu dhalay bilaal baan soo marnay ku kalena waa soo socdaa magac kale laa nadacahunna ka tegi mayno yakhrujna inay iska baxaan fatatakhidnahu fayattakhidnahu waxay samaysan haddii la daayo arday masaajid aadal dhaho dagaalan bay samaysanayaan khiyaamo iyo fitan iyo shaqoon iyo mu'aamala ayay maleegayaan wax kale ay oo meelo kale ay aadayaan ama si kale wax u dhamaayaan ayuu wiilka yidhi qaala wuxuu yidhi fazabara waxaa canaantay oo guurguushay ibnu cumar baa guurguushay oo canaantay wa qaala wuxuu yidhi aquulu waxaan kugu leeyahay qaala rasuulullah nabiga calayh salaam baa saa yidhi wa taquulu adna waxaad leedahay laa nadacuhunna ka tegi mayno waa canaantay markaasuu yidhi kulaba hadli maayo xaddaana caliy bnu khashra akhbaranaa ciisa bn yunas bin abi isxaaq asibeexi can axmed sulayman bihadin isnaam mila qaala xaddaana moxamed bnu xaatim bnu raafic qaala xaddaana shabaaba ibnu cabdiraxmaan miya mise shabaab bnu sawaaq xaddaanii warqaa warqaa ibnu camar weykan can camr bni dinaar can mujaahid bni jabrin can ibni cumar cabdulahi bn cumar qaal qaala rasuulu lahi sal la aleh wasalam nabiga alah salam baa wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal allah aleh ali wasalam iidunuu linnisaa wanka u ogolaada bileeli habeenkii inay ila lmasaajidi aadaan faqaala ibnun lahu wiil cabdulaahi bn cumar uu dhalay o qaala lahu layihahdo waaqid hadda waxaa soo marray bilaad kana waaqid tacadud lqisa inaan dhahno iyo in la yidhaahdo midkaa horaa idan yatakhidnahu waxay samaysanayaan haddaan ogolaano masaajidka dakalan fasaad iyo fidno masaajid fidno iyo dhibaato iyo wax kale ayay la gelayaan asalku waa salaama shakigaa loo baahna wax xaqiiqaa ma hubtaa inay fidno jirto dhibaato gabadhu ay waddo xumaan ay la kulmayso ma yaqiin baad haysaa maya asalka gabadhu inay xafiifo tahay dhowrsan tahay edab leedahay muslimada ay tahay xaq iyo khayr ay u jeedo hada huwa alasl walaslu lbaraa asalku waa baraa walaslu cadad asalku waa cadam yani cadamu wujuud lcayb ceeb inaysan jirin yaa asalah qofka muslimkaa sidaasa asal u ah qofkii sheegtaa wixii asalkaa khilaafsan fa calayhi daliil isaga daliil laga rabaa qofka inuu muslim yahay toosan yahay edab leeyahay akhlaaq leeyahay dhowrsan yahay yaa asala ah. wixii kale tuhmo tuhme iyo malamalo lama ogolo malamalaha iyo tuhmadu siddeetan ulood baa ka dhasha ya in gabadhii wax laga sheego malamalo ku dhisan oo la yidhaahdo waa xumaan bay samaysaanoo meelahaasi waxbay samaysaan iska yar yidhaahdo siddeetan jeedal xadulqadaf ayaa ka ratimaya ka dhalanaya qur-aanka kariimka suuratu nuur ilahay ku sheegay qaala fa daraba fii sadrihi wiilkii hadalkaas buu cabdullaahi bin cumar wiilkiisi daraba wuxuu ku dhuftay fii sadrihi xabadkiisa wa qaala markaasuu wuxuu yidhi uxadiuk waxaan kaaga warrami can rasuulillah nabiga calayh salaam wa taquulu laa afmugiibaad laa i leedahay hor imaanaysaa xadaana haarun bin cabdilah qaal xadaana cabdulahi bn yaziid almuqri xadaana saciid can ibn abi ayuub xadaana kacb bn calqama can bilaal bn cabdilaahi bn cumar can abihi qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam laa tamnacuu xuduudahunna gabdhaha nasiibkooda iyo dheeftooda min almasaajidi ay ku leeyihiin ha u diidina idaa goortii ista'danuukum ay idan inaga weydiistaan idan ayna weydiistaan oo idhaha masaajidka la aaday hala ogaado faqaala bilaal baa wuxuu yidhi wallaahi anamna canahuna waan u diidayna faqaala lahu cabdullahi baa ku yidhi aquulu waxaan leeyahay qaala rasuulu llahi sala alla alay wasalam wa ant adiguna waxaad leedahay lanamnacanahunna waan u diidaynaa yaa tahay adigu inaad nabi maxamed hadalkiisa hadal kor saarto oo tacqiibisood ka daba tagto sead ku yeelatay xadaana haaruun bnu saciid alayri qaala xadaana ibnu wahbin ahbarani mahramata ibn bukayr can abiihi can bus ibni saciidin ana zaynab athaqafiya qaalat waxay tihi tuxadiu iyadoo ka warramaysa waa saxaabiyad radia allahu canha can rasuulilahi sala allah aleh wasalam annahu nabigu qaala inuu yidhi idaa shahidat ixdaakun midiin hadday soo xaadiri rabto alcishaa cisha shahaadad bimacnaa araadat waxay doonaysaa inay soo xaadirto cishihii oo muslimiinta jamaacada la tukato falaa tatayab yayna diib iyo baraafuun iyo wax udgoon bukhaar iyo uusiyeena soo qaadan ismarinin tilka leyla habeenkaas u fiirso tilka leyla tilka leyla maxaa laga wadaa habeenkaasi fii xaalati dihaabiha ila alcishaa ee lagama wado habeenkaas oo idin hadday dhib ayna soo marsanin ooyao waxba ka udgeynin ay dabcan walyakhrujna tafilaat riwaaya kale sunan ku sugan habaxaana tafilaat aslu tafrilka wuxuu ahaa wasakda laakiin hadda looma jeedo waxaa loo wadaa cadam ayoo diib lahayn marka way iska soo qabaysan way ishagaajin ur iyo waxaas lama rabo ur lama rabo hays uray xarmuunaysa lama rabo ee waxaa laga wadaa iyadoo nadaafadeedii wadata laakiin wax dalka soo jiita oo udgoon iyo caadir ah yaan isku soo jabinin tana laga hadlayaa ayib falaa tadii ayib tilka leyla haweenkaas waxaa laga wadaa xilligaas masaajidka ay u socoto ama ay jamaacada masaajidka ku jirto xilligaas hadiib loo diidi iyo intay sii socotay sii noqonayso gurigeeda hadday tagto gurigeedi gudihiisa waa isku diibin kartaa oo ninkeedii iyo diib iyo udgoon markaa waa fiican tahay xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana yaxya bn saciid qadaan can moxamed bn cajlaan xadaana bukayr bn cabdillaahi bn ashaj can busr bn saciid can zaynab imra'ata cabdillaahi haqafiya radi allahu canha qaalat waxay tidhi qaala lanaa rasuulu llah nabigaa nagu yidhi calayhi salaam idaa shahidat ixdaakuna midiin hadday soo xaadirto almasjida masaajidka falaa tamasa diiban wax udgooniyayna ismarini oo san kale la soo raaco oo fidno keeni kara ileen dadka qaarkood qalbigooda jiraa ku jirta fayadmaca aladii fii qalbihi marad midka qalbiga ka jiran markaaba waxbaa ku dhici oo shahwadiisii xumeed ayaa kacaysa markaa gabadhii inuu dhibaato iyo xumaan la soo dabakacaa dhici karta marka sabab ha u noqonin inay soo raacaan dadkaas xunxun xadaana yaxya bnu yaxya waisxaaq bn ibraahim qaala yaxya akhbarana cabdullahi bnu muxamed bin cabdillahi bin abi farwa an yaziid bnu qusayfa can muslim bn saciidin can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal allah alay wasalam wuxuu yidhi ayuma imra'atin haweenaydii asaaban ismarisaa bukuuran bakuur bakuur wax udgoonoo warafuur iyo muxuuha unsiga waxaas dhanba falaa tashhad macanaa yayna maca anaga soo xaadirin alcishaa alaakhira waxaa la diidanyaa waa intaa cishaha iyo masaajidka ay joogto wey cishaha iyo imaanin alaakhira cishaha dambe maqribka iyo cishaha cishaaya laisku dhahaa xadaana cabdullahi bn maslmata bnu qacr xadaana sulaymaan yacni bnu bilaal an yaxya huwa bnu saciid can camra binti cabdiraxmaan ibni sacad bni zuraara anaha camra samicat caaishata caaishay maqashay radia allahu canha zawja nabiyi nabiga xaaskiisii sala allah aleh wasalam taquul ayadoo leh caaisha bint abibakar asidiiqatu binti sidiiq gabadhii runta badneed ee idinkii runta badnaa abubakara baa dhalay alcafiifa almubaraa min fowqi sabci samaawaat gabadhaa dhowrsoon dhowrsoon ee ilaahay xumaan ka dhowray ka ilaaliyey ee aayado qur-aan ay ku soo degeen inay tahay gabadh caqiiqo oo dhowrsoon wixii afxumeeyey inay yihiin kuwo dembaabay munaafiqiin iyo in muslimiin ahoo maalintaas il duufay oo simirraxooday oo siddeetan jeedal lagu dhuftay siddeetan jeedal ninkii marka caaisha wax ka sheegaa bacda nusuuli aayaat nuur suuratu nuur intay soo degtay kadib caaisha qofkii wax ka sheegaa kaafir murtada wey liannahu kadaba allaha wa rasuulah aayaadka qur-aankaa ayuu beeniyey qur-aanka muxuu leeyahay waa cafiifa waa dhowrsoon tahay wa xumaana mayna samaynin kuwa wax ka sheegaya idabla ayagana waxay ku sheegayaan xumaan shiicadii hadda ku habsanaysa wixii aayaddaas aayadahaas lagu sheegay oo canaana iyo muxuu ahaa xuduud ah intaba hadda waxay korka ka saaran tahay nimankaa shiicada la yihahdo raafidada ee zawjadaa rasuulka calayhi salaam zawjatahu fi dunya waalaakhira ayay wax ka sheegaan kuwa ayaga ah um iyo hooyo marka oo maaha ilaa caaisha iyo haweenka nabiga maxay ahaayeen wa awaajuhu awaajiga nabiga alay slam haweenkiisa waxaa weeye ummahaat ummahaat muminiinta hooyo u yihiin marka haddee kuway hooyada u yihiin waa kuwa muminiinta ee hooyo ka dhigtay kuwii laakiin wax ka sheegay hooyo oo maaha haddayna hooyo u noqonina muminiin maaha saasay natiijada noqonaysaa ayb caaisha oo taquulu leh low ana rasuul allah rasuulka ilaahi calayh salaam hadduu rabaa arki lahaa maa axdaa nisaaw haweenka waxay soo darrisiiyeen oo ah barafuunkii layidha qaadan inay qaateen ismariyeen xijaabka oo sidii la yaqaanay ee maaratay idabta lahaa ee xishoodka la socday aan loo qaadanin hadduu nabiga maanta soo gaari lahaa markuu nabiga dhintay ka sheekaynaysaa yo haweenkii isbeddelka ku dhacay la manacahunna almasjida masaajijka waa u diidi lahaa nabiga calayi salaam lianna cilladii marka hore loogu ogolaaday waxay ahayd dhowsanaanshaha iyo xushmada ay ku imaan jireen kamaa municad sidii loogu diiday nisaau bani israa'iil haweenkii bani israa'iil sidii kanaa'ista iyo biyaca iyo sawaamicda loogu diiday ayaa kuwana loo diidi lahaa qaala wuxuu yidhi ninka la yihahdo xeer bnu saciid faqultu licamra waxaan ku yidhi anisaau bani israa'iil haweenkii reer banu israa'iil municna ma loo diiday almasjida masaajidoodii qaala nacam haabit bacdamaa axdau lfitna wax fidnaha markay soo darisiiyeen haweenka marka hadday fasahaadaan oo fitno ay la imaadaan marka horeba guryahooda ugu khayr badnaayo waxaa la leeya jooga guryihiina warkan caaisha wuxuu xoojinayaa ijtihaadkii bilaal bin cabdilaahi radia allahu canhu buu xoojin laakiinse waa in lagu qaydkaa lala imaado ee toos in la yidhahdo maya aad ah, ka hor imaato lama ogolo xadaana maxamed bn muana xadaana cabdilwahaab can aqafi qaala xadaana camru naaqib xadaana sufyaan bn cuyayna qaala xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana abu khaalid bin axmar wasmahu sulaymaan bnu xayaan abu khaalid bin axmed sulaymaan bnu xayaan qaala xaw xadaanaa isxaaq ibnu ibraahim alxandari qaala akhbaranaa ciise bnu yoonus kulluhum can yaxya bni saciid bihada lisnaadi milah wallahu aclam wbilahi towfiiq wsala allah wslm cala nabiyina mxamed